dadka ha ku nool kulanti waxaan wanaagsan dhegeystayaal xusku dhawaataan barnaamijka kulanka k n wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h bremier wollet baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso bremier wollet adeega adeega mar kale ismaal wanaagsan dhegeystayaal waa sabti taaridu ku aaseysan tahay bisha janaayo sanadka laba kun afariy barnamijka kulan ku dhegeysan doontaan waxaa kamid ah xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo kulan deg dega ka yeelanaya go-aankii kasoo baxay maxkamadda cadaaladda adduunka ee la xiriira in israel ay joojiso xasuuq ku hayso dadka reer falastiin waan soo qaadan doona waxaad kula maqli doontaan milatariga mareykanka oo sheegay in ay burburiyeen saldhigyo iyo xarumo ay gantaalada kasoo rideen xuutiyiinta yemen xilli weerarada xuutiyiintu ay kordheen waad degeysan doontaan mareykankuna waxa uu ogolaaday in diyaaradaha nuuca dagaalka f laga iibiyo dalka turkiga qodobadaasi kuwan ugu soo kordhaa xubnihii joogtada ah, warbixino gudaha iyo dibadda ayaad maqli doontaan ee mar kale kusoo dhawaada barnaamijka kulanka keynan jacaylkaani dhaansaday jacaylkani dhaawacay jacaylkaani dhaal rogay jacaylkaani dhaansaday jacaylkii dhabta soo dhowaatay halistii haddaad iga dhaqaaqde jacaylkii dhabta soo dhowaatay halistii haddaad iga dhaqaaqde bal inaan ku dhirado dhexdaan xidhanaya malmal baan dhitaysane dhexdaan xidhanaya malmal baan dhitaysane dhoof nooli kulantee hadhantaalin cashaqa soo iigu soo noqo soo noqo

dhiigu kama fulo dhambal wada habeerka oo sidan dhaxalu yeeshu aydaxdabay ma guure waxaan duuni ka cona dhinaca dhaqsa waanu soo noqon soo noqon takotaako dhararti dallaalimo dhaqaaqa toobiyaa qaad dhulku taakotaako dhararti dallaalimo malaa'iga ku dhowro wax ku dhiba ilaahay kuma soo dhaweeye malaa'iga ku dhowro wax ku dhiba ilaahay soo dhaweeye gaadidkana midaan dhicin dheehliyayni siira dhaqsa meel walbowtaga dheeliyayni siira dhaqsa meel walbowtaga dhobnoole kulantee hadhantaalin cashaqa dhaqsoo iigu soo noqo soo noqo hadhantaalin cashaqa dhaqso iigu soo noqo soo noqo aan dhammaahayn jacaylaani daafin buxiyo wadnaha galay lcashaqa baqsa waaanu soo noqon soo noqoheestii dhoof caashaq ayaad maqlayseen heestan waxaa horey u wada luuqeeyey fanaaniinta maxamed axmed kule iyo xaliimo khaliif mowla la wada naxariistee eerada heestan xaskale baan maxamed cali kaariye muusigan waxaa la xasan grayd waa heesi la qabtay kun sagaal boqol maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee boqolabaataniyotoddoba sano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahayoo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay ee ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka keenayn baan ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn iyo sharaf ciheeda hooyaday timaha daabidka haa ku noolo ulmadu ka digriye cawiye subahu ubasheedu ka dhex hore barnaamijka kulankan gudagalayn dhegeystayaal aynu ku bilaabnaya iyadoo weli damaca guracaan etoobiya uu sii kordhayo iyo qorshaha ay ku dooneyso inay markaa ku dhaqangeliso heshiiskiis afgaradka ee kowdii bishan janaayo ay la gaartay somalilan waxaa eh, markaa eh, ka hadlay arrimaha iyo damaca etoobiya inuu yahay mid markaa aan haatan bilaaban eh, sanado badan soo jiray mar welibana qorshaha etoobiya uu ahaa inay markaa bad hesho xoog iyo xeeladba sidii ay ku heli lahayd brofeor cabdi ismaaciil samatar oo ka mid a ah senatarada golaha aqalka sare ayaa ka hadlay arrimaha waxa uuna markaa sheegay in etoobiya sanado badan ay ku taami jirtay in biyo soomaaliyeed ay hesho mar welibana ay aaminsan tahayba in ay markaa dhul iyo badba ka hesho dadka soomaaliyeed xoog iyo xeeradba waa kan isagoo arrimaha ka hadlay walaal lama oga waxa ku qoran oo weli looma soo bandhigin dadka soomaaliyeed ee ama jamhuuriyaddii ku nool ama gobolka ku nool midnaba looma soo laakiinse wararka soo baxaya waxay sheegayaan etoobiya damaceegu ahaa inay iyadu deked hay leedahay hesho bad hay leedahay hesho in amuuraha caynkaasa loo saxeexay laakiinse xataa golayaasha dowladnimada ee hargeysa ka jira qudhooda lama soo hordhigin laakiinse himiladu waxa weeyaan inay bad yeeshaan ra-iisul wasaaruhuna sidaasuu ka dhawaajiyey walaal walaal waxa weeye waddanka qura ee aan bad lahayn maaha etoobiya ama afrika ha noqoto ama asia ha noqoto ama latin america ha noqoto ama yurub ha noqotee waddamo fara badan ayaan bad lahayn marka damaceegu maaha arrintaasi damaceegu waxa weeyaan muddo dheer oo imika qarni ilaa boqol iyo labaatan sannadood ayay etoobiya ku hamaynaysay inay dhulka soomaalida iyadu leedahay haddii qaybtan hay qaadatana waxa ballana inay qaybaha kalena ku darsan doonto markaa damac weyn oo hunguri weyn oo ina ogolaynba dad soomaaliyeed oo madax bannaan oo ka madax bannaan iyada inay jiraan taas weeyaan ta meesha socota ee maaha wax kale walaal waxa weeyaan eh, ma jiro waddan afrikaan oo waddan kale kule dekado ama adduunkaba waxaa jira kombaniye adduunka ka shaqaysta oo dekadaha maamula kuwaasina waxay u maamulaan dowladda waddankaa leh haddiise arrintan had sii horraacdid hore ayaa looga hadlay amuuraha soomaalida iyo amuuraha etoobiya waxa weeyaan ra-iisul wasaaraha etoobiya waxyaabuhu ku dhawaaqay uu yidhi dhaqaalaha iyagaa u baahan waa waxaan caqliga keli karayn oo waxa caruurta loogu sheekeeyo waaye ama elementary school geography waxaa la dhaho markaa dadka soomaaliyeed ee jamhuuriyadda ku nool ama ku nool etoobiya ama jabuuti ku nool ama kenya ku nool waa dhulkii soomaaliyeed waxa laga hadlayaa arrintaana waxa weeyaan haddii maanta lagaa qaato waxaa run noqon doonta gabayaagii weynaaye timcadde abtiga ahaa cabdilaahi suldaan timcadde arrinuu ka maahmaahay oo yidhi mar haddaanad hamoon noloshu waa mooyi dabadeed maalinta la ogaado waxay noqon doontaa maalin laga farabaxo markaa dadka soomaaliyeed inay arrintaa ka foojignaadaan ayaa wanaagsan etoobiyana maaha qura meesha qura aan adduunka lahayn bad laakiinse horena waa loo mari karaa walaal waxa weeye shaki maba laha oo waxa weeye waxay waxaan u samaysatay ninkana muddooyin fara badan ayuu arrintan ka hadlayay hortiina kuwii ka horreeyey ayaa ka hadlay meles baa ka hadlay waxaa ka hadlay mililik baa ka hadlay mangustaa ka hadlay mar waxaa lalahaa casab bay qaadanayaan laakiinse markaad arrintan dib ugu fiirsatid waxa weeyaan uu leeyahay ra'iisul wasaaruhu dhaqaalaha iyagaa hoosu dhacay iyo waxa uu ka hadlayo waxaana ognahay waxa weeyaan markii ay xukumi jireen eritrea ay laba dekadood haysteen masawac iyo casab haysteen dhaqaalahayoga koritaankoogu wuxuu ahaa laba ama hal sanadkii boqolkiiba markii asmarahay ka xorowday ee eritrea ka xorowday ee jabuutin ku hadhay dhaqaalahooga koritaankoogu wuxuu noqday boqolkiiba shan boqolkiiba toddoba marmar bay boqolkiiba sideed gaadhaysay marka waxa weeyaan adduunyada kale ee botswano kale ahayd ka la mid tahay ee koraya dhaqaalahooga koraya way noqon kartaa etoobiya iyo dad kale dhulkoogii boobin walaal marka waxa weeyaan arrintaa haddii laga foojignaan waayo etoobiya iyo soomaaliya dadka soomaaliyeed iyo dadka oroomada ayaa laysku dirayaa oo weligood ba ahaan jiray walaalo weligoodbana ka soo horjeeday kuwii xukumi jiray etoobiya ee labadaba doonayay inay eh, labadoodaba isku dayayay inay duulaystaan oo ay xukumaan haddii arrintaas ay dhacdana etoobiyana khalkhal bay keeni doontaa soomaalina hadalkaygaba dhaafula walaal waxa weeye tiimkii halkaa tegay madaxweynuhu hogaaminayay si wanaagsan ayay u wada shaqeeyeen eh, laba shir ayaa meesha ka dhacayay shir wuxuu ahaa kan la odhan jiray qolooyinkii adduunyada saddexaad la odhan jiray ama dadka dhexdhexaadka dowladaha dhexdhexaadka la odhan jiray non aligned movement af ingiriiska lagu yidhaahdaa midna wuxuu ahaa mid iigaada oo arrintan soomaalida iyo etoobiya maanta soo kala dhex taagan darteed loo qabtay marka haddaan labadaa kala qaado waxaad moodaysay boqol iyo labaatan jarjar dowladood ayaa taa hore yimiday waxaan odhan karaa dowlad qura oo etoobiya ku qancisay inay jidkay marasay soomaaliya dhulkay ku qaadanayso ka ogolaaday ma jiro mid walbana ba qaraarku soo saaray waxa weeyaan in la ixtiraamo dowladnimada iyo dhulka midnimadiisa iyo dowladda soomaaliyeed iyo e, caalamka dhanba markaa taasi waxaa weeyaan guul soomaali usoo hoyatay laakiinse u baahan in lasii fajaaso oo lasii wado weeyaan ta labaadna waxa weeyaan arrinta iigaad ee laysugu yeedhay in arrintan laga xaajoodo etoobiya ay ku dhawaaqday ee soomaaliya wiiqasa taana waxaanu ku guulaysannay haddaanu nahay tiimkii la shaqaynayay madaxweynaha in etoobiya lagu yidhi ooay qaraar soo wada saareen ooy maraykanku xataa soo fadhiisteen ooy yidhaahdeen lama taaban karo dhulka soomaalida ee jamhuuriyaddii dhalatay kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii bishii julaay kowdeedii dhalatay lama taaban karo labadaa meeloodba guuldarro weyn ayaa ku dhacday etoobiya guul weyn baana u soo hoyatay soomaali laba arrimood ayaa taa u sababo inkastuu weli ninka guddoomiyaha u ah maamulka eegaad eh, eh, uu yahay nin etoobiyaana ku-xigeenkiisuna nin soomaaliya uu yahay hadda arrinta ugu weyne waxa weeyaan odayga museveni ee martida loo ahaa eh, madaxweyne ismaaciil cumar geelle madaxweyne ruutu madaxweyne salvakir intooduba hay yimaadeen waxay taabatay meel aan la taaban karin ayay etoobiya taabatay waxyaabihii hore fududaa ku oran jirtay waa inaanu ka qayb galnaa ciidamada soomaaliya jooga mid gaara bay ahayd laakiinse markay tiri dhul soomaaliyeed baanu rabnaa intooduba way ka soo horjeesteen marka waxaad moodaysaa arrintay ku dhaqaaqeen ayay dhammaantood madaxdaasi dareemeen inay tahay mid iyakana ku waran ku noqon doonto waran hadday arrintaa ogolaadaan taana ayaa keentay arrintan inay iigaa tidhi ma soconayso walaal rofeor cabdi ismaaciil samatar oo ka mid a ah senatarada golaha aqalsar ayuu ahaa dhinaca kale waxa uu ka hadlay rofesorku sheegayna inay muhiim tahay in dowladda soomaaliyeed iyo shacabkuba ay markaa muujiyaan midnimo soomaali meel walba ay joogaan ay hal meel uga soo wadajeystaan damaca gurracan ee ay ku doonayso badda iyo beriga soomaaliya waxaanu sheegay in etoobiya keliya damaceeda lagu jabin karo in looga hortago eh, midnimo guud iyadoo dadka soomaaliyeed ay muujinayaan siduu sheegay midnimo iyo la abaabulaya dhalinyarada culimaadiinka waxgaradka iyo dhammaan Eh, inta markaa waxgaradka ee soomaaliyeed si markaa loo jabiyo damaca etoobiya wuxuu sheegay in etoobiya aan eh, qeybqeyb iyo qoloqolo loogu tigi karin aan waxba looga qaadi doonin balse ay muhiim tahay in dadka soomaaliyeed iyo dowladooduba ay isgarabsadaan si etoobiya looga adkaado waa kan mar kale samater walaal shacabka soomaaliyeeda jamhuuriyadda ku nool iyo shacabka soomaaliyeeda afrikadan bari ku nool iyo shacabka soomaaliyeeda adduunka meel walba ka jooga waxaa muhiima inay fahmaan haddii arintan hay ka gelgeli waayaan ooy ismidoobi waayaan oo is-abaabuli waayaan waa arintaa timacaddow ka dhawaaqee han sheegayo hore sheegayan lahaa mar haddaanad hamoon noloshu waa mooyi dabadeede maalin aan waxba laga qaban karin ayaay soo toosi doonaan marka dadka soomaaliyeed waxaa loo gudboon gaar ahaan culimmada gaar ahaan dhallinyarta dhallinyartu boqolkiiba waa toddobaatan dadka soomaalida ah waana dhulkoogii waxaan lagu gorgortamayaa ee la doonayaa in la boobo inay is-abaabulaan intana balaayadu iman oo laga hortago meel kastoo la joogana in lagu midoobo arrintani waayo waxa weeyaan dhul haddii lagaa qaato ma soo noqdo waxay sheegaysaa eh, xidhiidhkan eh, warqadan etoobiya iyo muuse biixi ay kala saxeexdeen in loogu bedeli doono qayb ka mida boqolkiiba maybe shan ilaa lix ilaa toddoba loogu bedeli doono qayb hay ku yeeshaan ethiopian airlines ethiopian airlines berri bay qallimiga doontaa waa tii covidki waynu ogeen diyaaradahoo dhan hay ka cigaadheen markaa carro iyo dhul iyo hawo iyo bad wax lagu bedeshaa ma jirto walaal dadka markaa culimmadu waa inay horgalaan suurtu meel walba waa inay ka yeedhaa abaabulku waa inuu imika bilaabmaa inuu berri bilaabmin haddii kale mooyi dabadeed ayay noqon doontaa walaal dowladda soomaaliyeed waxaa la gudboon inay dadkeega abaabusho midnimada ka shaqayso walaaltinimada ka shaqayso dad farsamana lahay keento oo adduunyada uga dooda si adduunyada hay u dhacsiiso mar haddii imikaba aynu ku guulaysay waddamadii dhexdhexaadka ah inay etoobiya kasoo horjeesteen oo ku guulaysanay in iigaad hay tidhi arrintani ma socon karto waa in la sii wadaa oo dadaalkaasi la sii wadaa oo heer caalami ah dad farsamo leh loo keenaa si arrintaasi hayna dib inoogu soo guran ayaa la gudboon dowladda soomaalida laakiinse waxa ugu weyne la gudboon dadka soomaalida ama dowladda soomaalida waxa weyaan dadku inay midoobaan haddii dadka arbaca wanisf iyo wax lamida lagu kala qaybiyo etoobiya qurub qurub ayay noo qaadan doontaa waxa la gudboon muuse aakhirana way jirtaa ilaahayna wuxuu yidhi dadkaaga adoo madaxa haddaad u khayaantid cadaabaha cadaabaha ugu weyn ayaa lagu gelin doonaa marka hadduu muuse khaldamo bini aadam weyana waan wada khaldami karnaa marka inuu ka waantoobo taa uu dadkii ku soo noqdo dadkii gobolka deganaa dadkii soomaalida ahaa inuu dib ugu soo noqdo oo yidhaaha waan khaldamay raalle ha layga ahaado laakiinse waxaynu u baahannahay inaynu dhaqaalaha waqooyi iyo dhaqaalaha jumhuuriyaddo dhanba kicinaa sidee baan u kicinaa taasaa la mido la quman inuu sameeyo hadduu samayn waayo ti ilaahayna xisaabteedii taalla ummadda soomaaliyeedna waxa u yaalla inay muuse iska qabtaan oy xoreeyaan dhulkooga si aan etoobiyaan dambe usoo gelin walaal barsoor cabdi ismaaxiil samator ayuu ahaa oo kamid senatarada golaha aqalka sare kana hadlaya xaaladaha guud ee dalka gaar ahaan arrimaha etoobiya iyo damac guracaan etoobiya ay ku dooneyso badda iyo beriga ee soomaaliya iyo arrimaha ku aadan heshiiska ay la galeen muuse biixi kowdii bishan janaayo isla arrimaha ayaynu ku guda jirnaayo xukuumadda etoobiya gaar ahaan wasaaraddeeda arrimaha dibadda waxaay qoraal u dirtay eh, markaa danjiraheeda u fadhiya eh, mareykanka xarunta qaramada midoobey ee new york qoraalka oo markaa e, ku qornaa luuqadda ingiliishka ayaa waxaa markaa loo diray e, marka la eego danjiraha etoobiya u fadhiyan qaramada midoobay qoraalka nuxurkiisuna waxauu markaa ahaa in etoobiya ay ku andacooneyso in dekad ay dooneyso nuuca dekada ay dooneysana ay tahay mid ganacsi qeybna ka ah siday sheegtay xiriir iskaashi oo ay horey ula yeelan jirtay somalilan oo ah dhanka badda ganacsiga maalgashiga beeraha caafimaadka ammaanka waxbarashada tamarta iyo kaabayaasha dhaqaalaha sidoo kale qoraalka loo diray xubnaha qaramada midoobey ama danjiraha u fadhiya qaramada midoobey etoobiya waxaa ku qoran oo ay ku sheegeen in dowladda soomaaliya ee dowladda federaalka ay markaa ogeysiiyeen sida ay sheegeen heshiiska ay la galeen somalilan sidaa darteedna aysan meel uga dhicin xeerka qaramada midoobey ee caalamiga ah iyo kan midooda afrika walow aan cadeyn karin halka etoobiya ay dowladda federaalka ku ogeysiisay arinta sidoo kale waxyaabaha nuxurka ah ee ku qoran warqadda etoobiya ee u dirtay qaramada midoobey waxaa ku jira in etoobiya ay sheegtay in golaha ammaanka ee midooda afrika uu gacanta ku hayo arintan eh, una magacaabeen inuu marka arrintan ka shaqeeyo madaxweynihii hore ee dalka nigeria olusagen obasanjo inuu dhexdhexaadiyo ka noqdo arrintan taasina ay diyaar u yihiin eh, sidaa darteedna aysan meel uga banaaneen xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay arintan ee eh, markaa is-afgaradka ay gaareen somalilan marka la eego mm, dadka siyaasiyiinta ay arrintan isha ku haya waxay leeyihiin ujeedka qoraalka etoobiya waa un marar habaabis iyo inay ku jahwareeriso xubnaha golaha ammaanka iyadoo oo markaa ku andacooneysa in heshiiska ay la gashay somalilan uusan xadgudub ka ahayn ama xadgudub ku ahayn gobonimada madax banaanida wadajir iyo dhuleed ee soomaaliya xiisadna ka abuureyn ee dowladaha etoobiya iyo sidoo kale soomaaliya xasilooni darada gobolkana aanu markaa qeyb ka noqonayn si ay taa uga dhaadhiciso ayay markaa warqadan ugu dirtay eh, xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobey qorshe wuxuu ahaa in xubnaha golaha amnigu ee eh, qaramada midoobey ay yeeshaan kulan looga hadli doono eh, xaaladda geeska afrika gaar ahaan xiisada etoobiya iyo soomaaliya udhexeysa ay ka dhalatay heshiiskii m o u-ga ee wada gaareen somalilan iyo etoobiya koodii bishan janaayo kaasi oo la xiriiray arrimaha badda iyo in etoobiya markaa la siiyo biyo iyo beri soomaaliyeed si ay saldhig milatari uga dhigato qoraalka ay u dirtay danjiraheeda qaramada u fadhiya etoobiya waxay ka gaabsatay inay kaga hadasho in ictiraaf ay ku bedelanayso ama ictiraaf siinayso xukuumadda somalilan eh, sidoo kale kuma aysan soo hadal qaadin saldhiga milatari etoobiya ay ka dhisanayso eh, dhulka ay markaa naawilayso inay ka hesho somalilan taasi oo sida muuqatana cadaynaysa in qoraalku yahay maran habaabin iyo in xubnaha golaha amniga ee qaramada midoobey ay ka doonayaan inay baajiyaan kulanka ay uga hadli lahaayeen khilaafka u dhexeeya etoobiya iyo soomaaliya weli barnaamij kulankaad degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan dhegeysta weli barnaamijka kulanka ad degeysanaysaan keenana wad nagala socotaan saaxiibayaal markana xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa la filayaa in eh, markaa todobaadka soo aadan ay eh, yeeshaan kulan looga hadlayo eh, xaaladda bariga dhexe iyo sidoo kale goxay maxkamadda cadaaladda ee dunida oo iyadoo kamid ah hay-adaha ugu sarreeya marka la eego qaramada midoobey hay-adaheeda kulanka waxaa la qorsheeyey markaa in la qabto arbacada soo aadan iyadoo oo markaa kulankan ay ku baaqeen ama ay soo jeediyeen xukuumadda algeria wasaaradeeda arrimaha dibadda waxaana qorshe u yahay in looga hadlo eh, marka la eego go-aanka kasoo baxay maxkamadda cadaaladda dunida ee eh, la xiriira in israel ay markaa eh, joojiso dhibaatada iyo tacadiga ay ku hayso dadka reer falastiin iyadoo sidoo kale inay ilaaliso xuquuqda bini gaar ahaanna dadka bermageedada go-aanka kasoo baxay maxkamadda cadaaladda adduunka ee i c j maalinimadii shalayta ahayd waxa uu ahaa in israael ay mar joojiso gebi ahaanba ficilada arxandarada iyo dhibaatada ay ku hayso dadka reer falastiin iyadoo markaa qorshe uu ahaa in dadka reer falastiin loo ogolaado inay ku noolaadaan nabadgelyo kana markaa nabad galaan duqeymaha iyo dhibaatada ay israel ku hayso dadka falastiiniyiinta go-aanku waxa uu mar weliba ahaa mid cad si eh, marka loogu cadaadiyey israel in arintan fulisana waxaa loo baahan yahay mar waliba in la marsiiyo fariimahan fadhiyada golaha ammaanka ee qaramada midoobay inkastoo eh, marka la eego taageerada ay ka heli karto israel eh, golaha ammaanku mar waliba ay tahay mid isku hadleyn karto maadaama golaha amniga ay fadhiyaan dalal badan oo codka diidmada qeexan ee kule vito powerka loo yaqaano mareykanku uu kamid yahay si weyn uu taageersan yahay mareykanku marka la eego qadiyada israel iyo yahuudda dhinaca kalena danjiraha qaramada midoobay ee u qaabilsan eh, markaa falastiin riyaad mansuur ayaa waxay markaa sheegtay in eh, arintan ay eh, qasab tahay in la dhaqangeliyo go-aanka soo baxay maxkamadda cadaaladda adduunka waxay tiri go-aankan mar waliba waa uu waxa uu dhigayay in loo hogaansamo lana ilaaliyo xuquuqda bini-aadantinimada si gaar ah falastiin sidoo kalena xabajoojin in la sameeyo ayaa loo baahan yahay taana waa muhiim ayay u sheegtay warbaahinta riyaad mansuur danjiraha qaramada midoobey u qaabilsan falastiin algeria ayaa iyadu waxa ay markaa eh, ka mid tahay eh, dalalka eh, haatan soo jeedinta ku leh fadhiyada golaha amniga ee qaramada midoobey waxa ay soo jeedisay dhammaadkii markaa toddobaadkan ama gabagabadii toddobaadkan in markaa la qabto kulan albaabadu xiran yihiin oo looga hadlayo xaaladda markaa bariga dhexe gaar ahaan dadka reer falastiin dhibaatada lagu hayo sidaas oo kale suujeedintan waxay ka timid ayaa laleeyahay algeria kadib markii eh, wadamada carabeed eh, xinjirayaasha u joogo eh, markaa fadhiga qaramada midoobey ay kulan gaar yeesheen labaiy dal oo carabeed oo xubnaha ku matala qaramada midoobey ay kulan albaabada u xiran yeesheen taana ay ku go-aamiyeen markaa in kulan weyn oo golaha amniga la qabto si arrimaha muhiimka ah loo soo dhigo ajandayaasha ay ka mid yihiin in israel lagu cadaadiyay inay xabajoojin sameyso dhibaatadan ay ka dayso dadka reer falastiin oo xaalad adag ku jira kumanaan kun oo ruux oo in ka badan shan labaatan kun oo ruuxna lagu dilay si gardarro ah tacadiyada israa'iilna ay yihiin kuwo joogto ah arintaasina mar weliba waxay ahayd mid markaas saameynteeda leh dhibaato baanay dadka reer falastiin wajahayaan maxkamada cadaaladda adduunka qoraalkii kasoo baxay ama go-aankii kasoo baxay mar weliba waxa uu ahaa sida la aaminsan yahay mid markaa rajo u abuuraya dadka reer falastiin walow ilaahay haatan yahuud u hogaansamin arintan oo durbaba ay wadaan duqeymaha ay ku hayaan dadka falastiiniyiinta ay ku baabi'iyeen oo inta badan khaza ay burburiyeen sidaasoo kalena toogashada iyo dilalka arxandarada ay dadka rayadka u geysanayaan ay joogto yihiin dhanka kale mareykanku waxay sheegeen inay markaa burburiyeen xarumo iyo sidoo kale gantaalo iyo hub casriya ah oo ay lahaayeen yemen oo ay doonayeen inay weeraro uga geystaan badda cas kadib markii kooxdan iyadu markaa taageerada ka heshay iiraan ay markaa eh, burburiyeen amaba ay gantaal ku dhufteen markab laga leeyahay dalka eh, british oo marayay gacanka cadan waxay sheegeen eh, mareykanku qoraal ka soo baxay waxay ku sheegeen markaa in ay bartilmaameysadeen markaa hub casriya ah oo ay lahaayeen xuutiyiinta yemen kuwaasi oo meelo kamida badda u ahaa fadhiyo oo ay dooneen inay ku weeraraan maraakiibta isticmaalaha barka bariga dhexe gaar ahaana badda cas iyo gacanka adanba qoraal ka soo baxay taliska dhexe ee mareykanka ayaa arintaa lagu sheegay markaa xuutiyiinta iyagu waxay sheegeen in ay weerarka ay ku burburiyeen markab ganacsi oo ay sheegeen laga lahaa dalka u k iyadoo warbaahinta dhana saacadii u dambeysay ay hadal hayeen markabka oo la arkayay in markaa uu dab qabsaday kadib markii dhowr gantaal ay ku dhufteen xuutiyiinta yemen xilli uu marayay badda tan iyo markaa sagaaliyo tobankii bisha novembar waxaa sii kordhayay weerarada waa bishii november ee sanadkii hore waxaa sii kordhayay weerarada ay geysanayaan xuutiyiinta yemen ay ku bartilmaamaysanayeen maraakiibta reer galbeedka kuwa ganacsiga ee ay leeyihiin dalalka mareykanka ingiriiska faransiiska iyo dalalka kale ee xoolfadal ah iyo sidaasoo kale israel saaxiibadeeda waxaana weerarada ay sheegeen xuutiyiinta yemen xilligaa inay jawaab u ahaayeen weerarada iyo dhibaatada lagu hayay dadka reer falastiin ayna iyagu markaa uga jawaabayeen oo uu jawaab u ahaa ayna uga argudayeen dadka reer falastiin dhibaatada lagu hayo weerarka haatan ay sheegeen inay fuliyeen mareykanku kuna bartilmaameysan xuutiyiinta yemen hub casri oo ay lahaayeen waxa uu imaanayaa xili saacadii u dambeeyey markab britishku uu leeyahay ay burburiyeen amaba ay dhowr gantaal ku dhufteen marka la eego xuutiyiinta yemen markabkan oo loo yaqaano marlin luanda ayaa waxaa iskaleh koox ganacsi ama koox ganacsi oo markaa dalka singapore kambani laga leeyahay yaale lagu magacaabo travigor ama travigura waana shirkad ganacsi oo markaa laga leeyahay dalka singabuur walow markabka milkiyadiisa ay leeyihiin dalka u k ayaa laga leeyahay balse waxaa ku shaqaysta kambanigan singabuur laga leeyahay ee loo yaqaano trafigura inkastoo aan lasoo warin khasaare dhimashadii dhaawac haddana waxaa la wariyey in markabkan khasaare lixaad uu soo gaaray oo marka waxyeelo xoogan ay soo gaartay maadaama dhowr gantaal ay ku dhaceen qoraal ka soo baxay shirkadda markabkan urarna ganacsiga ee trafigura loo yaqaan ee singabuur laga lahaa waxaa lagu yiri waxa aynu aad ugu farxeynaa inayna xaqiijino in dhammaan shaqaalahii saarnaa markabka marlin dwanda ay yihiin kuwo markaa eh, bad qaba oo aysan waxba gaarin balse badeecadii saarnayd ee eh, markabka ay inta badan waxyeela gaartay oo ay burburtay eh, sidoo kalena markabku haatan ugu dambeyn uu gaaray halkii loogu talagalay sida ayaa lagu sheegay qoraal ka soo baxay markaa shirkadda trafigura ee iyadu markabkan lahayd dhinaca kale mareykanku waxa ay leeyihiin waxaynu ogolaanay in turkiga aynu ka iibino diyaaradaha casriga ee dagaalka ee loo yaqaano f sixteen mareykanka ayaa sheegay inay meel mariyeen inay ka iibiyaan xukuumadda ankara ee turkiga markabka waana dhaahdee diyaaradaha nuuca dagaalka ee casriga ah ee mareykanku farsameeya loo yaqaano f sixteen iyadoo oo balse ay shuruud ku xuureen oo ay sheegeen in turkigu markaa hadii aanu ogolaan lahayn kubiiritaanka nato sweden ay markaa arintani aysan suuragali lahayn sida la sheegay mareykanku haatan waxa uu ogolaaday inuu hubkan casriga ah gaar ahaan diyaaradaha nuuca f sixteen loo yaqaan inuu ka iibiyo turkiga kadib markii baarlamaanka turkigu ay markaa ogolaadeen in sweden ay ku biirto gaashaanbuurta nato oo markii hore madmada uu kala dhexeeyey ee eh, markaa sweden iyo turkiga waaxda difaaca ee mareykanka ayaa iyadu waa waaxda wasaaradda arrimaha dibadda ee mareykanka ayaa waxay ogeysiisay eh, kongresska mareykanka in ay markaa wadagaleen ee dhowaan mareykanka iyo turkiga heshiis ku kacayay saddexilabaatan bilyan oo doolarka mareykanka kaasi oo diyaarado dagaal looga iibinayo wadankan gaashaanbuurta naata ku jira ee turkiga iyadoo oo markaa marka la eego dhaqaalahan iyo sidoo kale dhaqaalo kaleba ay jiri doonaan loogu talagalay in turkidu ay ku iibsadaan markaa diyaaradahan casriga ah ee loo yaqaano f qoraalka kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee mareykanka loona diray lana ogeysiiyey koongareska mareykanka ayaa wuxuu ahaa in eh, turkiga loo ogolaan doono in laga iibiyo hub casriya ah oo ay ku jiraan eh, sidaasoo kale diyaaradaha nuuca f sixteen s loo yaqaano iyo qalabkooda oo casriya ah, waxaa sidoo kale ku jira diyaaradaha iyo sidoo kale noocyada kale eh, iyana loo yaqaano forty f thirty five oo intuba ay yihiin diyaaradaha casriya ah oo nuuca dagaalka waxaana loogu talagalay diyaaradaha in laga iibiyo turkiga oo markan ku talagalay balaayin doolar inay ku iibsadaan diyaaradahan ee dagaalka ee casriga ah oo in muddaa ku taamin jireen in iyagu ay markaa helaan weli barnaamij kulankaa degeysanaysaan keenana ad nagala socotaan dhegeysta waa la duunaa waalid laga ducaystaa dadab lagu aroosaa ama diraa midubda ku raacshi farxad kula dekaysa inaan waa la duunaa waalid laga ducaystaa dadabka lagu aroosaama cashaqa dira midoobta ku markandowga eegnaana dumar qabidow sharax dumar qabidow sharax dibad meerkuwa wacee markandowga eegnaana markandowga eegnaana dumar qabidow sharax dumar qabidow sharax dibad meelkuwa wacee halkuu dego ma yaqaan jacaylkuna halkuu dego ma yaqaan ka doorse sidan duuda ka doorse sidan duuda ka doorse sidan duuda idhi idhi

adandoba iga hayesiga doqonta nuuru iga doontay hadallalkee ima aragti caashaqow hadduu dadabsi kugu galay galag iyo nasiibka ah adundaba igahays iga doqonta uuhirow iga doontay hadalkee dayma aragti caashiqu hadduu dadabsi kugu galay galag iyo nasiibka ah markan daacadeegnahna doolaha liibaaxiyo doolaha liibaaxiyo damca waa lana rabo markan daacadeegnahna toolaha libaaxiyo toolaha libaaxiyo damacwaalanarabu jacaylkuna haysoon degin naniya jacaylkuna haysoon degin la keena sida dooda debeed la keena sida dooda kulmiye raadiyow miyidow uba kugu tahay miyidow uba kugu tahay kugu tahay kugu tahay midooba kugu tahay kugu tahay kugu tahay midooba kugu tahay ahaha ahaha Thank you. bada'du jiiro imiyu celiya doobnimo kuwaadha dadku gurka moye ma dhulsadu xaajiidha miididibka biirma qoflibada'du jiiro imiyu celiya doobnimo ku dadkuguka moy ma dhulsado xaajiira miididib kabiirma hagdagan ayaamaha didibkii cagaarliyo didibkii cagaarliyo dumadu ayaami akudegan ayaamaha didibkii cagaarliyo didibkii cagaarliyo dumaru ayaami jacaylkuna halkuu dego ma yaqaan ka doorse waa inaad u deristaa inaad uderistaa cashaqi adaadilay naafeeyey dooqi annadaayadow jaray dayashiyo maxaa guur labada isaga dana sow mahadeel qaab cashaqi adaad dilay naafeeyey dooqi annadayadow jaray dayashiyo maxaa guur labada isaga dana sow maha deelqaab darangeeluu kama tago darangeeluu kama tago ragna dumarku tii badan markan daacadeeginahna markan daacadeeginahna darangeeluu kama tago darangeeluu kama tago ragna dumarku tii badan heystii hadba dumarka tiiladan aad maqlayseen heystan waxaa ku wada luuqeynayay fanaaniinta cabduqaadir cumar xarago iyo canab diire eradheystan waxaa iskale abwaan axmed suleymaan bide laxanka waxaa saaray jiim sheekh muumin waa heesii la qabtay kunsaaoqoiyotobankii dhextaalka barnaamijka kulanka keenay ahayd heese kale iyo warbixino kale ayaa noo soo socda balse markan waxaad ku dhawaataan dhegeystayaal xubintii maantao kale maxaa dunida ka dhacay ifraax axmed xuseen ayaa la diyaar mahadsanid cabdicasiis waa sabti taariikhdan waxay ku beegan tahay toddobaiy bisha koowaad ee janaayo sanadkuna waa laba waa maalinta toddobaylabaatanaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii aad laydmo saddex boqol soddon iyo sagaal cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa kamid ah maanta oo kale sanadii labadii kun iyo sideedii axmed diiriye cali oo kamid ahaa waxgaradkii magaalada muqdisho ayaa la sii daayey inta uu xirnaa xilligaasi waxaa soo baxayay warar sheegaya in etoobiya lagu dilay maanta oo kale sanadii labadii kun tobankii ciidamada amisom ee haatan loo yaqaana admis ayaa madaafiic ku garaacay xaafado ka mid a degmooyinka muqdisho waxaana madaafiicdaasi ku geeriyooday ku dhawaad toban ruux maanta oo kale sanadii labadii kun kooiyo dowladda kanada ayaa shaacisay in ku dhowaad labaatan dhalinyaro ah oo u dhalatay dalka kanada ay al-shabaab qorteen si ay uga qayb galaan dagaalka kooxdu ka waday soomaaliya maanta oo kale sanadii lix boqolkoob iyo lixdankii khaliifkii afraad ee khulafaa uraashidiin cali bin abi taalib ayaa seef madaxa looga dhuftay isaga oo ku dukanayay masjidka weyn ee kuufa waxaana ku dhuftay ibnu muljam oo ahaa khawaarij waxa uuna dhintay laba maalmood kadib maanta oo kale sanadii kun lix boqol shan sagaashankii mustafihii labaad ayaa noqday hogaamiyaha dowladii cusmaaniyiinta kadib geeridii ku timid axmedkii labaad isagoo hayay xukunka tan iyo kun toddoba boqol iyo saddexdii maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol shan lixdankii waxaa la sameeyey raadeelkii ugu horreeyey ee laga maqlo diyaaradaha iyadoo loo isticmaalayo satellite-ka maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol toddobiiyo lixdankii waxaa la saxiixay heshiis mamnuucaya in hubka nukliyeerka tijaabadiisa loo isticmaalo hawada kaasi oo ay saxiixeen waddamadii haystay hubka waxgumaada ee nukliyeerka maanta oo kale sanadii labadii kun saddex tobankii in ka badan labaatan ruux ayaa ku geeriyootay qarax hoogan oo ka dhacay dalka afghanistan ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadii labadii kun toddobaiyo tobankii madaxweynihii dalka mareykanka ee xilligaasi donald trump ayaa saxiixay qaraar mareykanka looga mamnuucay inay galaan xilligaasi dadka ku nool todoba dal oo muslimiin ah guud ahaana waa egeyntaa xubintii maanta oo kale markaanaan dib idinkuga celiyo cabdicasiis baaraadi qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n maadsantahay faraaxan la socodsiinaysa xubintii maanta kala baxaa dunida ka dhacay dhanka kalena baraha bulshada waxaa markaa hadalheen badan ka dhaliyay madaxweynaha xiriirka kubadda cagta dunida ee fifa ninka loo yaqaano giano inventino kaasi oo markaa ka hadlay arrimaha ku aadan todobaadii u dambeeyey ciyaaraha ka socday afrika koobka qaramada qaarada afrika iyo gaar ahaan waxaa markaa qoraal uu soo dhigay bartiisa instagramka ku jirtay oo uu kusoo qaatay sawirada qaar ka mid ah markaa ciyaartooyda dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir iyo taageerayaasha sawiradooda uu soo dhigay bartiisa instagramka sidoo kale wuxuu soo dhigay qoraal uu markaa ku sheegayo in toddobaadkan toddobaadkii ugu dambeeyay kubadda cagta uu ahaa mid markaa qurux badan guud ahaan dunida marka la eego bandhigyadii ay sameeyeen koobka qaramada qaaradda africa iyo sidoo kale wuxuu soo hadal qaaday soomaaliya ee tartanka dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadirta oo markaas si weyn loogu hadalhayay baraha bulshada giano infantino waa madaxweynaha guud ee markaa xiriirka kubadda cagta ee dunida ama madaxweynaha kubadda cagta ee fifa hay-adda ugu sareysa kubadda cagta waxaana uu madax u yahay in ka badan laba boqol oo dal oo caalamka ku yaala oo uu markaa eh, mandad u leeyahay inuu xukumo shuruucdooda iyo si guudba arrimaha ciyaaraha markana dhegeystayaal waxad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan waaryaala kalamaanay war mahaysaane ilaahina weynba amarkiisu fulaya inaad adigu talisaad ayaa mahalis moodee aryaa waaqlow ma waxay kaa maraysaa eh. waa adduunyo ubixi eh. baxaayo ow sawdigan abaarsaday sawdigan abaarsadaywarmadayow madaxweyne laftagareen wuxuu yidhi in yowda badan hanagala nagala daayo waaryaara wallaweynay war ma haysaane ixtiraafka etoobiya way nagala noqotay haddaba waa walma ku siiyeen jacaylka ka sikaani siri ma soconaysaa ka baxbaani siri ma basiibmaysaa layidhi ku sayri baddaani siri ma ahaa yidhi dee wallo weyne ixtiraafka idinka buuqna kaga furaye abiy axmed wuxuu yidhi waxaan aaminsanahay midnimada soomaaliya dee namana qabato wax la ysku ogaana maaha haddaba wa iskama odhanay armaa laga yeersiiye warwaaqlow itoobiya warkama hayside abiy axmed asagaa tiisu haysataa ardi sababana meel u muuqataa jamhaddii amxaare soo gaartay ninkou islaah kaa difaacana oo asagana ku-xigeen kau ahaa wasiirka arrimaha dibaddana ahaa abiyow makrigan kuguma raacsaniyow yidhi waana is iscasiloo jamhaddii fafaana u galay abiyo muslim iyo gaal waxaa tahay lama yaqaano isku dhaqanna ma nihin miyuu yidhi urbow saaxiibtinimadii mitulnimadaa kala weynaatay amba nabaar damqaayo dubaaqayga waayahan ka dareemay khiyaanada <laughs> warbow waaqlow ma degana warkaagu baldacuun isugu bayr waxa kuugu daranshe hallagaadaweeye oo maana ixtiraaftaanu xanuun war dadka qaar waxay qabaan si dalka loo badbaadiyoon muuse u xaraashin madaxweynaha soomaaliya in laga dhigo arlama joogo haddaan amow kulligiis gadaahe warwalaasloonta isku dhaaftaan baddaan siligniinka wareejinin oodanaato waarmadoyow lafta gareen wuxuu yidhi itoobiyaanku anigay ridda ii fadhiyaane bele aad la tahay deris dadka laguma eedee ee adiga naftaadu baddacuun iskugu baydh wixii kuugu daran sheeg ha lagaa anigu soomaalida waxaan dhihi lahaa bal dibuun isugu noqo wixii kaa dayacaanshe ha lagaa daweeye waryaa bilaashaan ihinka digidaasana dab itoobiyalan wilij handiirnaysa masiinka jara warkalamaane waxaa la yidhi ka hor oday beereley ah ayaa warqad u qaray wiilkiisa xabsi ku jira waxa uuna yidhi wiilkiygiiyo sanadkan waxba ma abuuri doonno maxaa yeelay beerta geedo badan baa ka soo baxay adna iima dhowiid si aad geedaha iila gurto waana ogahay dad ila joogi lahayd inaad i caawin lahayd oo sanadkan aan beerta tabcan lahayn kadibna wiilkii ayaa ka soo jawaabay waraaqdii aabbihiis waxa uuna yidhi aabbow ha sugin inaan geedaha ka guro beerta sanadkan sababtoo ah waaba meeshii aan ku duugay lacagtii aan xaday een qarinaayey kadibna booliskii ah warqaddii wiilka helay waxayna islamarkiiba galeen beerta oo ay iskuweer ka qabteen kadibna geedihii oo dhan ay gureen iyagoo raadinaya lacagtii laxaday waase ka waayeen maalintii xigtay wiilkiia mar kale aabbihiis warqadda soo qoray waxa uuna yidhi aabbow waa intaas inta aan kuu qaban karo anoo xabsiga ku jira booliiskii baana kuu adeejiyey hadda marka waxaan ku riyooday muuse biixi oo khudbad jeedinaya munaasabad dib ay soomaali ugu midowday isagoo leh heshiiska etoobiya waxaan badda ugu saxiixay si midnimadaan degdeg loogu gaaro warbal cabdikuusow biicab warwaqlowba waa dhici kadhaa war kalemaanay markii soomaalida intooda badan ay gadood ka samaynaysa afgaradkii muuse biixi iyo abiy axmed qayladooduna adduunyada gaartay abi axmed oo intii hore ka jilicsanoo hadlay wuxuu yidhi anigu soomaaliya duullaan kuma ihi madax bannaanideediiyo midnimadeedana waan aqoonsanahay laakiin waddama shisheeyaa isukaana diraya waar hadduu sidaa u jilicsan yahay haddaa muxuu beentan loogu sheegay war soomaalidu waa wareejeen sababtoo ah markuu facebookiisu wax soo dhigo xasuusay u qorayaan war maynliyaatan dukureeshinkasaasagabe aryaadhaha madaxweyne xasan sheekh wuxuu maalin dhoweed soo qaatay eh. hadalkii allah u naxariistay cabdirashiid cali sharma arke asagoo ra'iisul wasaaraha hadda ka hor yidhi eh. oo ahay gacanna waa ku dagaalamaynaa gacanna doorashaan ku qabsahaynaa eh. haddana wuxuu yidhi mihinaftirkeeriyay joogtaa cabdillow ma wuxuu ka wadaa madaxweynuhu gacan khawaariijta iyo etoobiya aan waddankeenna gacanna dastuurkaan ku dhammaystiraynaa warlaanta afka amxaarada ee idaacadda waxay sheegtay laba gacan ma aheen laba war ahaayeen waxayna kala ahaayeen sirdoonka soomaaliya ku guulaystay doonay inay dowladda etoobiya kala jebiyaan oo ra-iisul ku-xigeenkiis casilo iyo bannaanbax ay odhammadii sameeyeen oo ra-isul ku-xigeenkiis casilo ku eedaynayaan inuu etoobiya jebinayo uu la safan yahay warkulmiya etoobiya laga leeya waa maqli jire maadisababay ka dagaalamayaan warlaanta afka anfarta raadiyo kulmiye burhaan diiniyaa la dhuuntay war aniin walibaa dheega jiray haddii uu beleg joogo dadku waa isbartaaye burhaan sow anfar maaha warkalamaana war mahaysaane tababara ku-xigeenkii galmudug u tubaal waa la ganaaxay baa layidhi muddo afar biloodana garoommada miimaakana layidhi waxaana lagu eedeeyey inuu dagaalamay war isboortiskubarosaiyo jaallu lahaaye hadda maxay tahay afarta bilood warmatibxawaash buu garoonkii la galay war meesha gabadhu kalxawaajiga la gashay baarlamaankay ahayd faristaadii muqdisho tii ka dhacday fiifa ay yaabtay galmudug dabaaldegayana waa soo qaadatay war kale maanay cayaartii dhex gobolka baraandir iyo galmudug waxaa laga yidhi reer galmudug cayaar soo bandhigay boote iyo faanle banooniga iyaga markii ay wataan baasaska iyo shuudka siday shabaqa ugu boobayaan loo bir dhigi waaye waa buglay rigooraha galmudug looga badin doono bulshadii qabtay waa kuwaas malihii beeneeyey war hirshabeelle isayaane markii afka ciidda loo geliye maxaa dhihi doontaa war kooldhowayti madiyo badyaha miinkii ku bari gala waynay obyolikuroojiifadaayan warmadeeyo maxaa badlaanku geliya adugu adigii ciyaaraha ka baxaye warba buntland marka horeba kama aysan soo qaybgelin war calaa kulli xal qobarrada isboortiska ku takhasustay arrintaa markay muddo baareen oo ay ku daba jireen waxay soo ogaadeen in hirshabeelle iyo galmudug kaalmaha koowaad iyo labaad kala geli doonaan calaa kulli xaal ciddi kow gashae ciddi lama gashaba isniina ballanu taallaa war wasiirka isboortiska jaamacadda carabta wuxuu yidhi waxa keliya hadda caddayn kara waxay tahay in ciyaartu ay soconayso sagaashan daqiiqo war cayaaraha soomaaliya inay horumareen waxaan ku ogaaday xitaa ergeyga arimaha cayaaraha adduunkaas soo hadlay waxa uuna yidhi haddii xitaa sagaashan daqiiqa lakala adkaan waayo waa qasab in ragoorayaal laysla aado galmudug hadda waa baahayo waa laysla bartay hirshabeellana garoonka dhinaceeday soo camiraysa alayidhi aryaadaha taageerayaasha gobolka banaadir dhexdhexaad ha ka naqdeen hirshabeelle iyo galmudug urba wacdilow siday uga noqdaan balcad xamar bay daris la tahay war aniga saadaasha keliyaanubaa waxay tahay haddii ay galmudug cayaarta badiso inay qaadi doonaan maantoo kalena madaxaana furan waranna waxaanuba hadday hirshabeelle badiso inay qaadi doonaan cirdaay carado barwaaqa dhulkuna uu cagaar ku siman yahay caday caanaha labeenta leh cawayskiiyo shiriibka noo tumaa war maalintii la ansixinaya habraaca dastuurka xubnihii buuqa sameeyey waxay dhaheen qoraalka inaan soo akhrinay ahayd ajendahana la ansixiyo xubnihii ka soo horjeedayna waxay dhaheen afar iyo labaatan saax ka horay haysteen hadday akhrinayaan aryaadaha samigay cabdullana waxa uu yidhi wuxuu akhrani man aqoon ha ummad lagu aamiina wuxuu akhrani man oo Eh. war kalamaana sideedii labaatanka bishan oo berri ku beegan eh. talyaaniga shiraa madaxda afrika uga furmayaa la yidhi eh. dowladda talyaaniguna waxay sheegtay shirkaa inay ka qaybgeli doonaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheikh maxamuud ra'iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed madaxweynaha kenya william ruutu iyo madaxweynaha elitariya oo fawarqi ubbo markaa looma dhammee madaxda afrika ma intaadsa ka yaqaaniin war bashiirow madaxweyne dani ka mid maaha madaxda afrika wartaasilahay baa wax ka odhanahaya nawar muusabixii maxay u waayeen warwaaqlow talyaaniga ingiriis miyaad kala aqoon weyd war talyaaniga waxay ku mahmaahaan emiglio e vivere ungiorno de leone cente anni de becora oo macnaheedu yahay hal maalin oo libaxnimo aad ku noolaato ayaa ka wanaagsan boqol sano oo nacasnimo ah aryaadaha beriga ruushka lagu kici jiro oo dalka ka bax la dhihi jira aa nin shuuciyada nabcaayo aad u xanaaqsan oo nin caddaanahoo jidka maraayo toorayn nab ku siiye kadibna ninka ayuu Oh, ka kadibna ninka midida ku muda wuxuu yidhi ooqaayay ruushaan u qabaaye talyaaniyow iga naqday war kalemaanay waxba laydinima sheegi karo warka waadiga dhex gasheene waxaa la yidhi talyaanigu waxay rabaan inay dhexdhexaadiyaan xasan sheekh maxamuud iyo abiy axmed oo abi maxaa xasan ka khusaya annagaa badda siinay war ilaa uu ka safgaradkii uu la galay somalilan xasan wadahadal la geli maayuu yidhi warba abi hadduu yidhi midnimada soomaaliya waa aqoonsanahay haddee sow kama noqon war madaxweyne lafta galeenoo caleemasaarkii deni ka hadlaya hooyo wuxuu yidhi baarlamaanku howl fiican bay qabteen gudoomiyaha baarlamaankuna hadde waa ku maadsan yahaymuddanibukudhagahadlahayewar waxaan maqli jiray loo joojin mahayo aryaadaha kale maanay waran loo jooginaa daldashiine galhareeri shabaab eberaa looga dhigaa la yidhi amiirro waaweynna huf aa looga dhigaa la yidhi meydkooraana daadsanaa la yidhi dayaaraduna weesaga naqnaqa heehaa la yidhi mugahyo kaxaamaha dhigay heexay uga tegi waayeen dowladdii koonfur noo joogta inaad la dagaalamaysaan warwaaloo taliyashub wuxuu yidhi meeshay ka yimideen ma aadaan aryadhaha warkaan hayga dhex gelinine sharwadeeshiidadhaafima waxowshiinsaana waa shaalay sharwadeeshiidadhaafima waxowshiinsaana waa shaalay cabdulow shargudban shaydan xijaaban ubuu madaxweynaha buntland saciid cabdulaahi deni buntland hadda gogol buu dhigay soomaali weyna gogolka lagu dhigay soo magacaabista si xukuumadda cusubna baarlamaanka wuxuu ka codsaday afartan casho dib halaygu dhigo haddii odaga waa dadaalayaa soomaalibu madaynaya sida ka muuqatee kudayo buntland kudayo siday dowladeed u tahay warbashiiro war maysiisniintaa la ballamaye barta barta barta barta cayaaraha barta xubintii kalamaan iyo fariimihii ka dambeeyey waxay gabagabo u ahayn barnamijka kulanka gudahaan wanagta dhegeystayaal barnamijka kulankood kala socoteen ka eeran gabagabada barnamijka waxaan kaga tegayaa heesuu ku luuqeeyay fanaanka cumar dhoole heystii geesi iyo hanadta barnaamijka lamid ah ku mid oona nabadgelyo